الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني waxaynu weli ku jirnaa qisooyinkii nebigeena kariimka calayhi salawaatu rabbi wasalaamuh uu inooga qisooday ummadihii tegey waxaa shalayto inoogu dembeeyey nebigeenna sala allahu calayh wasalam saddex qolo uu ka tilmaamay ummadaha hore waxau uhi lam yatakallam fi lmahdi ila halaahatun ubad yar oo dhabta lagu hayo oo hadlay taariikhda waxaa la hayaa saddex qof laba ayaynu shalay tilmaannay ee maantana biidni illaahi tacaala kii saddexaad baynu wax ka tilmaamaynaa ee dhacdadan ciwaankeedu wuxuu noqon karaa qiimatu nnaas dadka qiimahooda waa maxay dadka maxaa lagu qiimeeyaa hebel waa wanaagsan yahay hebel waa qof qiimo leh waa ahlu khayr waa nin wacan marka la leeyahay maxaa lagu qiimeynayaa ma waxaa lagu qiimeynayaa hanti wuxuu leeyahay ayay wacnaantani ku xidhan tahay ma waxaa lagu qiimeynayaa reerka uu ka soo jeedo ma waxaa lagu qiimeynayaa degaanka uu dego ma suuradda ilaahay u khalqay iyo qaabku u uman yahay ayaa lagu qiimeynayaa maxaa lagu qiimeynayaa ee ficlan sharcigeennu wuxuu inoo sheegayaa dadku inay kala wada qiimeeyiin oo ninba waxbuu wax ku qiimeeyaa nimba wuxuu jecel yahay ayuu wax ku qiimeeyaa laakiin qiimaha rasmigii ee haabitkee sugan inuu yahay miisaankaa ilaahay dhigay macnaha maanta haddaad dadka waraysato ninba intaa aynu sheegnayo inaynaan sheegin buu wax ku qiimeeyaa mid wuxuu ku qiimeeyaa qofka iyo bahalnimadiisa iyo siduu waxu cuno iyo siduu waxu khiyaameeyo iyo wuxuu isdhaafiye iyo ummada madaxa isu geliyo waa nin rageed ninkaas waa nin nin ka baxay waa la yaab isaga qiimihiisu halkaas ku dhigtay mid wuxuu wax ku qiimeeyaa qofka iyo siduu uxusulduubo adduunyada markaasaa ninku arko habeeniya dharaar isagoo dabada isugu qabtay inuu yidhaahdo kaasi rag waa ka baxay nin iyo waa ka tegay waad yaabaysaa ninkaasuu u shaqaysto isaga qiimihiisu waa shaqo haye waxaa ninku qiimeeyaa qofka iyo wixii uu kolba markaa isagu jecel yahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay mid wuxuu ku qiimeyn karaa qofkan iyo muuqaalkiisa mid wuxuu ku imanayaa labiskiisa midba waxbuu ku qiimeeyaa laakiin rabbi wuxuu inoo sheegay in laysku qiimeeyo shay inagu aynaan dhaadayn shay qarsoon oo qalbiga dega waa iimaan iyo alla kacabsi rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunhى wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum rabbi wuxuu leeyahay dadoo waxaan idinka abuurnay aabbe iyo hooyo lab iyo dhadig waxaanan idinka yeelnay shucuub iyo qabaa'il shacbiyo ummadahaan qabaa'ilka ahayna shacbiya loo qaybiyaa kuwa qabaa'ilkaana qabaa'il iyo jilibaa loo qaybiyaa maxaa laydinku qaybiyey litacaarafuu maa litatafadaluu inaad isku kala fadli badisaan maaha laa litataqaatacuu inaad isgoysaan maaha laa litaxaarabuu inaad isu dishaan maaha waa litacaaraf inna akramakum cinda allaahi adqaakum ka ilaahay agtiisa idinku karaamada badani waa ka idinku cabsida badan cabsidiina maxay noqotay attaqwaa haahunaa attaqwaa haahunaa wa ashaara ilaa sadrihi halaaa maraat taqwaduna waxay degan tahay qalbiga laakiin waxay ka muuqataa xubnaha daahirka la eegaya si loogu kala dadaal badan yahay khayrka marka arrimihii waxay noqdeen arrin aan ku xidhnayn nasab oo aan ku xidhnayn xasab oo aan ku xidhnayn maal ee ku xidhan camal la qabto in nasab iyo xasab iyo waxyaalaha laysku qiimeeyaana caqliga ma waxaanay caqli u ahayn xataa diiniya ahaaninbe xataa caqli ma waayo nin reerkuu ka dhalanaya la doorasiiyo layidhi waa kaasoo waad dhalanaysaa xaggii adduunkaad ku socotaaye reerkee baan kugu qornaa odhan ree hebel hay dhaafinin ma jiro nin walba wuxuu isarkun isagoo ree wuxuu kasbaday maa haye aabbiiyo hooyadee baanu kaa dhalinaa nin la weydiiyey oo idhi labadaasaa malaha dadka loogu qaataye ma jirto goobtee baanu kaa dhalinaa caalamka ani meelheblaayaha lagu qor ikasabkeennaba maa waa arrin inaga madax bannaan waxa lagu tartamayaana waa waxaanu qabsan karno iimaan iyo camal saalixa waa wax aynu qabsan karno oo wax laynoo ogol yahay arrin inaga baxsan layskumaba xidho walihaada baa nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam mar su-aal la weydiiyey saasoo kale uga jawaab saxaabadaa su-aalku soobeyda weydiiye waxay idhaahdeen man akramu nnaasi yaa rasuula allah rasuul ilaahu dadka yaa ugu karaamo badan markaasuu yuhi yuusuf نبي الله ابن نبي اllaah ابن نبي الله ابن khaliil الله dee karaamo hadday noqoto reer ama diin ama waxyaalaha la midka ah iyo diin markay noqoto nabiy llaahi yuusuf baa meel dhigtay waayo isagu waa nebi aabbihiina waa nebi awowgiina waa nebi awowgiisa kala waaba khaliilullah markaa ninkay isugu qoofala yini waa yuusuf deeta waxaa laysa can hada nas'alu taa kumaanaan weydiinin deeta wuxuu ihi facan macaadini alcarabi tas'aluunii ma waxaad ay weydiinaysaan carabiya dunteedii iyo reeruusay u kala dadnimo badan yihin fakhiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam idaa faquhu dadku siday markii hore inay bilaadiinta ahaayeen u kala dadnimo badnaayeen ayaa markay diinta qaataanna u kala dadnimo badan yihiin waase markay fahmaan macnaa ninkii markii isagoo gaal ahaaba dhowrsoonaa oo deganaa oo dadka soo dhaweeya oo waxqabad leh maalintu islaamana waxba ka dhimi mayse waa uu ka fiican yahay kii marka horeba duuflaalka ahaa macnaha diinta dadnimadii hore ka horraysay baa lagu kala dheeraynaya markaasay yidhaha yaa rasuula allah taana ku weydiin mayno dee maxay weydiinaysaa fa akramuhum cinda allaahi adqaahum hadday haddaba saa tahay ka ilaahay ugu cabsida badan baa ugu karaamo badan sidaa inay tahy waxaad ku garanaysaa oo aanay qadiyadu nasab ahayn oo aanay xasab ahayn oo aanay maal ahayn qaaruun oo maalkiisii la tilmaamay in koox dhan latanuu'u bilcusbati ulilquwa mafaatiixda furayaasha xoolihiisa ayay ciidan dhani ku daalayaan culayskooda haddana wuxuu noqday naarta halka ugu hooseysa fi fi darki alasfali min annaar abulahab oo qurashiya oo haashimiya ayaa wuxuu noqday naarta gunteeda bilaal oo xabashiya oo aan xataa nasabkiisaba cidi aqoon oo muuqaalkiisana aada og tahay inuu nin madow yahay suhayb lamse maxamed khabaab camaar rag aan madiine maka waxba laga weydiin jirin ayaa waxay noqdeen fii aclaa ciliyiin ilaa uu gaadhay inuu salmaan laabta garaacu idhaa abi lislaamu laa aba lisiwaahu id iftakaruu biqaysin aw tamiimi carabi markay yidhahdeen ree hebel baa nebigu odhan jiray abiislaam aniga aabbaha iyo reerkayga ma taqaanaa waa islaam waayo laa abali siwaahu cid kaleu sheegtaba garan maayo marka xaqiiqadu waxa weeye shayga lagu tartami karaa taa layna yidhi ku tartama wa fii daalika falyatanaafas almutanaafisuun kol hadday sidaa tahay oo dadku ay isku qaldamayaan oo muuqaalkani aan waxba ka jirin xaqiiqadu ay tahay shay naga laaba waxaa laynoo diiday dadka inaynu liidnaba qof baa kula yasnaanaya labiskiisa muuqaalkiisa ee siduu u hadlayo aqoon darradiisa waxaa laga yaabaa ilaahay agtiisa inuu ugu qiimo badan yihi markaasaa wuxuu nabigeenu yidhi calayhi afdal الsalaati waatami tasliim ruba ashcasa akbar madfuucin biاlabwaab low ruba ashcasa akbara di dimrayn madfuucin biاlabwaab low aqsama calى اllahi laa barah minhum اlbarا ibnu malik wuxuu nabigeenu leeyahay calayhi salawaatu rabbi badana mid boodh badan oo timuu basaasan yihin macnaha haybad ma laha muuqaal ma leh dii dimrayni laba qayd buu xidhan yahy wax dhaama u waaye laba qayd buu ku masaqan yahy madfuucin bilabwaab albaabku garaacaba waa laga celiyaa arkani aduu yar joog waa akhyaartii baa maraysa iyo cuqaashii iyo salaadiintii iyo adugu nayar sug eeg albaabadii bini aadamka waa laga celiyey low aqsama calى اllahi laabara heerkuu ilaahay ka taagan yahay haduu ilaahay dhaar maro ua ilaah waa waad noo fulinaysaa ilahay waa u fulinaya xagganuu qiimo ku leeyey laakiin aadamuhu way yasayaanoo way jirjirhayaan ishay dhaafinayaan markaasuu nebigu calaamadii u yihi uu suntay waxaa ka mida bara ibnu malik bara ibnu malik waa saxaabi ansariya oo ragga ugu cadcad baan ahayn saxaabada qadiyaddii muslimiintu way ku intifaaceen beri damboy jihaadayaan oo ay eeraan iyo faris furanayaan ayaa magaalo u maaro waayeen oo ku rafaadeen oo rag badan kaga leedeen waxay dhaheen baraayow bal maanta lagu baahdaye ilaahay kaalo noogu dhaaro bari maaha waa noogu dhaaro deetna wuu weysaystay laba ragcadood buu tukaday wuxu uhi yaa rabbi aqsamtu calayk ilaahay waan kugu dhaartaye magaaladana noo fur ninka koobaadee shahiidee geeriyoodan aniga iga dhig sidii bay u dhacday ninkii koobaad ee geeriyoodana isagu noqday magaaladiina ilaahay waa u furay muslimiinta oo ku durduriye marka qadiyaddu maaha muuqaalka kol haddaanay muuqaalka ahayn ay tahay waxa laabta dega waxaa laynoo diiday cidnaba inaad ku jeesteesto cidnaba inaad yesto waayo maba garan kartid maxaad yestaa ha qaldamin ya ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum rag rag kale yasin inay ilaahay agtiisa kaga qiimo badanyahin baa laga yaaba midab koor iyo qabiilta koor iyo dadnimota koor iyo muuqaalta koor iyo nooc walba isugu jirnaa mid maryuhu takooraayo maryuhu eegaya mid qabiilbu midba waxbuu eegaa waxaa leeyahy casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaa dumarka laftooduna way ku daran yihin dumarkuna yays reebreebin casaa an yakunna khayra minhunna kuwanay reebayaanba inay xagga ilaahay kaga horeeyaan baa laga yaabaaye marka qiimuhu wuxuu soo baxay qiima iimaaniya camaliya cibaadiya wey waa iimaanka iyo camalka iyo taqwada lagu kala hadhaya waana shaygaa halkaa yaallay kitaabka ilaahay ka camiran nin walooba ka hirqo halkaasaa lagu kala tegaya ama haddaynu qisadeenni u degno wiilka yaree hadlay waxa uu ahaa wiil yaroo hooyadii nuujinaysa xadiiskii hore abu abu hurayra ee muslimku soo saaray kaanat imra'atun turdicu ibna laha min bani israa'iil gabar reer bani israa'iila ayaa ilmay nuujinaysaa oo dhabtay ku haysaayo naaskay afka ugu haysaa fa mara bihaa raakibun calaa daabbatin faariha waxaa soo maray nin raakiba oo geeyo shaaximan saaran kinyo aada u qurux badan oo aad yaabto sida loo habeeyey ayuu saaran wa calayhi shaaratun xasana isaguna labis qurux badan buu xidhan yahay muuqaalna ilaahay waa u dhaliyey ninna qiimihii adduunyada markaa iyagu ay isleeyihiin boqolkii boqol buu saaran yahay waxba kama dhinna ninkan waa dhammays ayaa soo maray ilmana way haysataa garo fa qaalat ummu hooyadu waxay tidhi allaahuma ajcal ibnii midla haada alle ilaahayow inankayga kaasoo kale iga dhig indha buuxiska kaa indhaha buuxiyeyee ummadda ka dhex muuqda ilaahay oo inankayga iga dhig ilmi yaraa intuu naaskii afka ka qaaday saa u eegay le ilmo ilaahay wax ka soo wadee saasuu isha ula raacay allaahuma laa tajcalnii mila ilaahayow kaasoo kale ha iga dhigin islaantii yaabta ilmihii yaraaye nuujinaysay nin weynoo hadlaya subxaana allah fisinkay qabsatay ka bacdina ilmihii naaskiibu iskaga noqday lawa ilmo yare ilaahay baa ka hadliye haddana wuxuu iska jaqaba waxaa la soo mariyay adoon madow miskiinada oo la garaacayo gowda lagu hayo way jiidayaan waxay leeyihin sanayti wa saragti waxbaad waa zinaysatay waxbaad xadday gowdaa lagu haya iyaduna waxay leedahay xasbiya allah wa nicma alwakiil xasbiya allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa igu filan cid la wakaashana cidla la wakiishana ilaahay baa u nicmo batay ilahay baa igu filan gabadha cajiibkee noocaasa ee la garaacaye la leeyahay waxbaad xaday waad sinaysatay ayaa soo martay oo marka la eego dulli halkii ugu hoosaysa maraysa marka muuqaalka guud la eego muuqaalkii ma jiro waa la jiidayaa fadeexadda gawda magaaladii oo dhan baa daba guuraysa wax u hadhay iyo karaamo u hadhay xagga aadamaha ma jirto dabeetana waxay tidhi allaahuma laa tajcalnii ibna ibni milaha alla ilaahu inaan kagtaa iga ilaali nooca ilaahu ha ka dhigin ilmihii haddana mar labaadbu intuu afkii ka qaaday yidhi uu eego wuxuu yidhi allaahuma jcalnii milaha ilaahayu taasoo kale iga yeel islaantii yaabtay iyadoo ilmihii eegeysaa ayaa wuxuu u raaciyey yaa ummaa hooyo ina araakiba du shaarati kaana jabbaara min aljabaabira ninkii geeyada saarnaayee quruxda badnaa wuxuu ahaa jabbaar kibraani kibraaniyada caalamka ka mid a ah, oo ilaahay agtiisa aan qiimo ku lahayn mutakabir buu ahaa kol hadduu mutakabir yahayna laa yusaawi cinda allahi waxba ilaahay agtiisa ma ma la qiimo aha ama almar'a fahum yasubuunaha wayadlimuunaha gabadha iyada way caayayaan waanay dulmayaan watatawakalu cala allah ilaahay bay tala saaratae waa muskiinad la dulmayo macnaha waa alla yaqaanad allay ku xidhan tahay waxana waa maxay waa dulmi ku dhacay iyaday sidaa tahay dee gabadhii markaa waxbay ku qaadanaysaa qisada noocaasee nebigu inooga warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa laga qaadanayaa waalidku ilmihiisa waa ugu ducayn karaa muuqaal isagoon xaqiiqada ogeyn laakiin waxaa ka wacan inuu ugu duceeyo arrin qiimo lahoo diin iyo cilmi iyo dadnimo ah inuu ugu duceeyo ayaa fiican qodobka labaad in ka qaadanayna waxa weeye annaasu laa yatafaadaluuna bidawaahirihim dadku muuqaalkaa ah kuma kala fadli badnaa ee intii aynu tilmaannay muqadimada ku jirtaye qalbiga iyo iimaankaa lagu kala fadli badan yahay wuxuu warinayaa bukhaariya muslim min xadiisi sahl ibni sacdi saacid anna rajula mara cala nabiy sal l slam nin baa nebiga soo maray garo oo ninkaas waa nin muuqaal leh munaafiqiintana wuu ku xisban yahay deetana nin ag fadhiye buu ku yidhi maa ra'yuka fii haada maxaad muxuu kula yahay ninkaas bal ninkaa qiimee xaggaaga muxuu ka xisaabsan yahy markaasaa ninkii wuxuu ku yidhi haada min ashraafi الnaas kaasi waa dadka ashraaftoodii waa dadka mudantoodii wey xariyun in qaala an yustamac ninkaasi wuxuu xaq u leeyay u mudanyey hadduu hadlo in la dhegaysto oo laga guro waa ninkii warka laga guri lahaa wuxuu danaha ku hadlaye waa dadkii warkooda la dhegaysto wa in nakaxa an yunakax hadduu guur damcana gabadh alla gabadhuu saanyado in la siiyo aan la soo celin mehebel baa inaga doonay ha khalaas xagga hore looga gaadhsiiyey wain wain shafaca an yushafac hadduu ergeeyana ergadiisa in la qabalo lo idhaha mehebel baa inoo yimi haa ergadiisu waa maqbuula xagga aadamaha xaggan ku xisaabsan yihin waa iska aamusay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mar kale waxaa soo maray nin faqiir oo miskiina su yihi kayfa haada wuxuu yihi maa ra'yuka fii haada kaana ka waran su yihi haada min fuqaraa'i اlmuhaajiriin kani waa fuqaradii muhaajiriinta oo xariyun in qaala anlaa yustamac wuxuu kani mudan yahay marka uu hadlo in la kala dareero oo xilliga hadalku markuu isagu ha hadlo khalaas hawshu waa dhammaatay wain nakaxa an yunakax markuu damco reer inuu gabadh ka guursadana ma hebel oo kani masuduux odhanaya haye salaam naga raalle ahaw in la in loo cudur daarto wain shafaca an yushafac in allaa yushafac hadduu erga damcana in la yidhaahdo oo adiga baan cidi ku garanayn adiga laftaadii baan lagu garanay isma dhaantaankaadi u ergeynaysa adigu e naga raalle ahaw nebigu waa kan xaqiiqada intayn u socnay waa tan wuxuu idhi haadaa khayrun min mil'i اlardi mila hada kana wuxuu ka khayr badan yahay kaa hore arlada mugi cajiib kan aad leedahay ummada agteeda waxba kuma aha kii horoo arlada buuxiyey ayuu isku fuuqsadu ka qiimo badan yahay kaasi laa yusaawi wuxuu ka hooseeyaa cinda allaahi ancaamta iyo mayadhaanku ka hooseeya kana waa rajul mu'mina oo ilaahay agtiisa karaamo ku marka ummadda haddaynu daadejinno qadiyada noocaas oo guryaheenna iyo madaariskeenna iyo meelahaynu ka shaqayno dadka la baro ubadka yaryar waxaa lagu kala qiimo badan yahay oo qalbigeennuna saa noqdo waxa weeyaan waxay noqonaynaa dad tubtii saxda ahayd haya laakiin wali waxaad moodaa inaynu waxyaalo kale aynu isku qiimayno waxyaalo kale wali la isku qiimanaya waxaa kaloo inu qisada ka faa'iidaynaa qofka dumari hadday asturan tahay oo xijaabkeedu u dhan yahay inay meheradeeda iyo bannaanka ay joogtay iyo ilmaheeda ku nuujin karto oo kol haddaanay waxba ka muuqanin xijaabkeeda hoostiisa ay ilmaheedu ay ku nuujin karto ama haddaanay xijaabba lahayn oo xaalkeedu shalmad yahay ilmaheediina qad haddii ay qadi waayo istihaada nuujina dee cawradeedi bannaankay taallaa oo maba nuujin karta ilmihii hadday sinaa nuujina waxba uma qarsoonaa qadiyadda waxay tusaysaa in xijaabkuna uu yahay waajib sharciya weliba la dheer yahay asturaad kayr caadiya qodobka afraad waxa kaloo aynu ka fahmaynaa xaalkay ku sugnaayeen reer bani israa'iil oo ah miskiinka in la dulmo dhacdadii nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi kaana banu israa'iil idaa sarqa fiihim ashariifu tarakuu wa idaa sarqa ad adaciifu aqaamuu calayhi alxad ayuun baa inoo caddaatay nin magac leh hadduu ama uu dembi galo waa laga warwareegaa waxaa la dhahdaa waa hebele eh, bal waxoogay aynu isugu yar ha aynu qiil la jiifiyaano bannaan le waa hebele eh, way ka warwareejin jireen qof macna meeqaan agtooda ku markuu xad ku dhacana bun laga dhimi maayo imise agtooda waxadaya imisaa sinaysanaya miskiinadaasaa lasoo qabtoo lasoo walwaalay kanay samaysay oo imisaa sameeyey ummaddana waxaa la rabaa haddii xuduud la oogayo inaanay xuduuddu kala garanin mid magac liyo midaan magac lahayn walihaada baa markii gabadh qurayshiyadii ay waxadday ee nebiga lays yidhi ha lala hadlo aad buu uga xanaaqay wuxuhi waa aymullaahi allaan ku dhaarte low anna faatimata binta muxamadin saraqat laqadactu idinku wax kale iska daya hadday faadima waxaddo waxaashaaha maba xadaysee faadima bintu moxamed hadday xaddo waan jaraya gacanta xadku ma yaqaano meeqaan manaa cuqubadda la dhiga weeye qodobka shanaad waxa weeye almutakabir cinda allah qofka kibraanigaah ee iskibriyaa ilaahay agtiisa meeqaan kuma leh ilaahay agtiisa waa uu ku la macno u leeyahna ma jirto adduunyada waa ku liitaayo qiimo ma leh aakhirana janno geli maayo janno ma gelayo man kaana fi qalbihi mihqaala darati min kibr janno ma galo waxa ka sii cajiibsan oo la yaab leh qofkii isqaad qaadi jiray ee afkiisa iyo adinkiisa ku kibri jiray aakhira muxuu imanaya ina almutakabiriina yuxsharuuna yowma alqiyaamati amhaala dar kuwa iskibriye cirka isla marayey maalinta qiyaama waxaa la keenaa iyagoo quraanjada la nooca yimaadaan dad caadiya kuma yimaadaan qiyaamaha quraanj ahaan bay u yimaadaan tada'umu lcibaadu biaqdaamihim eh, dadkaa waxay marayaan cagahooda qiyaamaha aljazaa min jinsi lcamal cirku iskeeyey quraanjaa laga dhigay qiyaamihii mutawaadicana kii isdhuldhigee kibir waayena maa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafaca kii isdhuldhigayna kor baa loo qaaday tawaadac takun kanajmi laaxa linaahirin calaa safaxaati ilmaai wahuwa rafiicu waxaa la yidhi qofka mutawaadicee kibirka iska ilaaliyaa waa xidig oo kale xidig xidiguhu iyagoo hawada ka shareeran ayay biyaha ka dhex muuqdaan su doqonku moodaya inay ka hooseeyaan doqonku wuxuu moodaya inuu ka hooseeyo xidigu may kaa hooseeyaan maya qofka mutawaadic uu kaa sarreeya adna waxaad moodaysaa inuu kaa hooseeyo mutakabirkuna waxa la yidhi waa ololka oo kale ololka curku isku qaadaa qiiq buu ku dambeeya waa ka intuu saa yidhaahdaa buu meelba gaari waayaa deetana muxuu noqdaa qiiq buu noqdaa macno daro ah kibirkana waa laynoo sheego maaha labisaad labisato iyo xaragaad xaragooto maahee alkibru bataru lxaqi waqamdu nnaas xaq laguu sheego l war sidaa yeel ilaahay ka boqo yaad sheegaysa mutakabir baati ogow amarkii ilahi ka kibrisay iyo qamdu naas dadkoo xaqirto hebel muxuu y hebel muxuu y inagu inagu badan muxuu yahay dee wixii alla ka dhiguu yahay ee adigu waxaad noqotaa ilahay agtiisa aduu qiimo ku yeela laakiin ummaddaa ilah in diro ma hada huwa alkibr qodobka lixaad alictimaadu cala allah in ilahay la ictimaado markay umuuray kugu yimaadaan ilahay baa la tala saartaa weliba kelmaddani waa kelmad qaaliya xasbiya allah wa nicma alwakiil xasbiya allah waa kelmadduu cuskaday ee uu qabsaday nebiyullahi ibraahim oo naar lagu sii wadaa wuxuu ihi allah wa nicma alwakiil xataa jibriila usoo gurmaday wuxuu yidhi maxaynu isdhaannaa haduuna makhluuq baa tena makhluuq baane xasbi ilaahiy dartiisa lay dilaya way arkaya nebiyullaahi maxamedna maalintii laysu kaashaday ee layihi waa laysu soo kaa xulafaystay oo xagganay ka soo socdaan oo xagganay ka soo socdaan oo xagganay ka socdaan oo ceriya dhulba waa kaa qarinaya muxuu yidhi xasbiya allahu wa nicma alwakiil isagiiyo saxaabadu marka maalinkay kugu culus tahay waa kelmad qaaliya qodobka ugu dambeeya toddobaad waxa weeye alumuuru bibawaatinihaa arrimo way arrimo qarsoon weeye e wax muuqda maaha ninkii gabadhu ay ku qanacday wuxuu noqday nin kaafira ah oo jabbaar ah min jabaabirat alard gabadha iyosaysile maxay noqotay addoon saalixada oo la dulmayay noqotay marka arrimaha in hoos loo galo oo aan lagu gaabsanin korka ayaa la rabaa ilahi waxaan ka baryaynaa cilmigeenna alla naafica ka dhigo camalkeennana saalixa allah ka dhigo sala allahu waslama wbaaraka